بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الدرس الثالث cashirka saddexaad waxa uu ka warrami doonaa wilaadatuhu wa radaacatuh wilaadatuhu dhalashadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa radaacatuhu iyo jaqsiintiisii wulida sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu dhashay amaba uu ku dhashay aan idhaahdee bimakata maka yowma alithnayn maalin isniineed athaani cashara waa labiyo tobankii min rabiici alwal bisha rabiiculawal labiyo tobankeedii caama alfiili sanadkii maroodiga wasumiya waxaa loogu magac daray caamu wilaadatihi sanadkaa rasuulku uu dhashay caamal fiili waxaa loogu bixiyey oo magacaa loo siiyey lianna melika alxabasha boqorkii xabashidu arsala waxa uu soo diray caama wilaadatihi sanadkaa rasuulku uu dhashay calayhi salaatu wasalaam jeyshan ciidan ayuu u soo diray ilaa makata maka lihadmi lkacba si ciidankaasi kacbada ay u dumiyaan wa kaana fiihi ciidankaa waxaa ku sugnaay oo ku jiray fiilun cadiimun maroodi weyn fa ahlaka allaahu ljeysha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ciidankaa waa halaagay ikraaman maamuusid la maamuusayo liwilaadati nabiyi sala allahu calayhi wasalam dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkan waxa uu ku tilmaamayaa sheekhu calayhi raxmat ullah dhalashadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka waramay laba qodobo halka uu ku dhashay iyo xilliga uu dhashay yani bisha iyo maalinta iyo waliba sanadka waxaa rasuulku uu ku dhashay bimaka magaalada maka ayuu ku dhashay labiyo tobankii bisha rabiiculawal maalin isniina sanadkuna waa caamul fiil rasuulku inuu maka ku dhashay shaki kuma jiro khilaafna kama taagna maalin isniineed inuu dhashayna khilaaf kuma jiro laakiin waxaa khilaafku uu ku jiraa culimmada qaarkoodna ay waxa weeye ka hadleen bisha iyo bisha lafteeda taariikhda uu ka dhashay waxay culimmadu u badan yihiin bisha rabiiculawal labiyo tobankeedin ahayd almashhuur sida ibnu kaiir uu tilmaamayo culimada qaarkood baa rabiiculawal oo laakiin aan labiyo tobanka ahayn sheegay qaarkoodna ramadaan baabay sheegeenba bisha ramadaan marka waxay u badan yihiin culimadu labiyo tobanka bisha rabiiculawal in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhashay maalin isniina inuu dhashayna isagaaba caddeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaamu markii la weydiiyey maalintaas sababta uu u soomo muxuu ku jawaabay waxa uu ku jawaabay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay waa maalintii aan dhashay maalintaa isniintu waana maalintii la ii waxyooday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiga uu igu soo dejiyey ayaa rasuulku leh alayh isalaatu wasalaam caamulfiil sanadkaa magacaa lahaa inuu dhashayna culimadu way tilmaameenoo saxaabigii la odhan jiray qays binu makhrama baa wuxuu leeyahay aniga iyo rasuulkuba waxaanu dhalannay caamulfiil cabdilaahi bnu cabaas laftiisuna taa waa tilmaamaya oo wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay caamalfiil haddaba dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam Eh, uu dhashay waxa weeye labiyo tobanka rabiiculawal waa qowlka loo badan yahay weliba maalin isniineed ah waxaa dee nusuusta iyo adiladu ay tilmaantay uun maalintii uu dhashay inuu soomi jiray waa isniinta laakiin inuu siyaabo kale u weyneeyey dhalashadiisa ama xafladaba uu u qabtay oo uu xusay dee may soo aroorin sidaa awgeed baa dee aynu garan karnaa markaa mar haddaanay rasuulka ka sugnaanin baadhiyadaa la dhiganaya inaanay dee sax ahayn arrintaas rasuulkana aanay ka sugnaan calayhi isalaatu wasalaam haddii khayr iyo wanaag uu ku jirana dee isagaa ina tusi lahaayoo inooga dheerayn lahaa sooma inuu soomayna macnaheedu ma aha dee inuu u xafladaysta midda kale maalin quran buu soomin dee oo bisha rabiicul awal labiyo tobankeeda ama isniinta ku beegana toddobaad walba waa ka soomayey maalinta isniinta iyo khamiista markaa dadyowgan xusa dhinac buu ijiinku ka yaro saaran yahayo waxaa ku yaro dallacan si dhinkan ah in waxuun la xuso waayo sanadka intiisa kale inta isniinood ee ku jirta soomkeeda iyo hadalhaynteeda toole ka maqli maysa bisha rabiiculawal labiyo tobankeedunbaa la eeganaya saa weliba la sugi la'yi markay soo dhowaato judho horaa lasii bilaabaya kowda bisha ama ta ka sii horaysaba haddaan lasii bilaabin diyaargarowga marka haddii weynayn gaara loo samaynayo nabi maxamed baa samayn lahaa calayhi isalaatu wasalaam saxaabadii baynu ka arki lahayn taabiciintii baynu ka arki lahayn atbaacu taabiciin baynu ka arki lahayn marka inay bidco tahay waxaa inoogu filanba inaan rasuulkiina laga hayn calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina aan laga hayn adilada caamka ahina daliilu noqon maysa dee qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima xaggay kaa tusinaysaa mawliidkan la xuso ayna wajhu listidlaal wajhulistidlaalka gaarka ah ee looga daliishan kara aayaddaa in la xusi karo halku kaa tusinaya cibaadana waxay ku sugnaataa un waa daliil weliba de waa in daliil gaara loo haya waxba adilada caamkaa ah, qofku inuu ku meeraysta maa waxaa haddaba xusid mudanoo sheekhu uhi wasumiya caamu wilaadatihi caama alfiil sanadkaa rasuulku uu dhashay waxaa caamulfiil loogu bixiyey sababta keentana ay tahay lianna melika alxabasha waayo boqorkii xabashida ee dhulkaa xabashida ka talin jiray ayaa arsala caama wilaadatihi sanadkaa rasuulku uu dhashay ayaa waxa uu soo diray jeyshan ciidan buu diray waxaanu u diray ilaa makata maka lihadmi lkacba si kacbada ay u dumiyaan oo ay u baabi'iyaan waxaana la yidhaahdaa oo culimmada siiradu ay tilmaamaan sabab baa ku kaliftayoo ninkani ilaa dee yeman baa milkigiisu iyo boqortooyadiisu ay waxa weeye fidsanayd dabeetana wuxuu isku dayey maadaama oo kacbadu ay ahayd mid la weyneeye xataa fi ljaahiliya islaamka ka hor oo dee la iman jiray oo xajka la gudan jiray waliba xajkooda ay wax ka yaro khaldanaayeen ama dee shirki uu ku jiray waxaa markaa uu damcay guri kacbada la mid ah oo sanad walba la yimaado oo dadku soo booqdaan oo dhaqaala ka soo galo oo sharaf iyo maamuusba uu ku helo inuu dhiso gurigii buu dabeeta dhisay nin ree maka abaa ah gurigii yimi oo habeen madow usoo dhukusay gurigii uu ninkani dhistee kacbada uu ku sheegayey ee uu doonayay dadku ina xaggaa hadda wixii ka dambeeya usoo guuraan ayuu dabeetana galayoo gebigiisaba wasakheeyey saxare iyo waxbuu isugu wada daro gidaarkii gebigiisaba wuxuu ka dhigay wada wasakh dabeeta ninkii wuu cadhoodayo ninkii boqorka ahaa markaasuu go-aansaday kacbada inuu ku duulo ciidan buu markaa soo diray ciidankaa iyo xaalkoodu wixii uu ku dembeeyeyna dee ilaahay waa ka kaga warramay fii suurati alfiil alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil wa kaana fiihi fiilun cadiim markaa maroodi weyn baa ku jirayo dee waxa weeye ciidankaasi ka mid ahaa faahlaka allaahu aljayشha ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidankaa waa halaagay maxaa talow loo halaagay wuxuu uhi sheekhu ikraaman liwilaadati nabiyi sala allahu calayhi wasalam maamuusid la maamuusayo dhalashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam daraaddeed ayaa waxa weeye ciidankaa ilaahay u halaagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sharaf iyo maamuus in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo uu huwanaa oo uu huwan yahay oo ilaahay qiimeeyey oo uu yahay sayidu waladi aadam shaki kuma jiro laakiin ciidankan asxaabuulfiil sababta loo halaagay ee loo baabi'iyey ma ikraaman liwilaadatihi baa sala allahu calayhi wasalam maamuusid la maamuusayo dhalashadii rasuulka miyaa loo baabi'iyey ciidanka oo loo halaagay mise ilaalin la ilaalinayo kacbada oo la difaacayo sawaabku waxa weeye iyo sida saxda ahi waxaa ciidankaa ilaahay uu u halaagay oo loo hor joogsadoo loo baabi'iyey waa ilaalin la ilaalinayo kacbada taasaa rabbi subxaana wa tacaala waxa weeye ciidankaa u halaagay oo loo hor joogsaday marka sheekhu wuxu uhi ikraaman liwalaadati laakiin sida sawaabka waa maxay waa ilaalin ilaahay uu ilaalinayo kacbada iyo xurmadeeda waayah wa ardacathu haddaba dhalashadiisii kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa jaqsiiyey oo naaska nuujiyey wa ardacathu rasuulka waxaa nuujisay oo naaska jaqsiisay bacda ummihi hooyadii dabadeed huwaybatu alaslamiyatu gabadhii loo odhan jiray huwaybatu alaslamiya oo ahayd khaadimatu cammihi rasuulka adeerkii tii u adeegaysay adoonta u ahayd abi aalibin rasuulka adeerkii o abu aaliba huwaybat laslamiya inay rasuulka jaqsiisay calayhi salaatu wasalaam waa arin sugan laakiin yay addoon u ahayd ma abu aalib bay addoon u ahayd sida raajixi waa inay abulahab addoon u ahayd oo rasuulka adeerkii isna waa sida raajixa wey uma dabeetana xaliimatu sacdiya waxaa rasuulka jaqsiisay oo naaska nuujisay xaliimatu asacdiya waa xaliimatu bintu abi du'ayb asacdiya gabadhaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaqsiisay oo iyana noqotay ummuhu min aradaaca <clears throat> waxaynu isweydiin karnaa xaliimatu sacdiya iyo huwaybat اlaslamiya maxaa keenay rasuulka inay naaska jaqsiyaan calayhi الsalaatu wasalaam waxay leeyihin culimada siiradu huwaybat اlaslamiya waxaa baahida keentay inay naaska jaqsisa ay ahayd rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam hooyadii oo aamina bintu wahab ah caano badan may lahayn sidaa awgeed bay thuwaybi ay nuujisay xariimatu sacdiya sababta ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u nuujisay naaska iyana waxay ku sal leedahay oo ay khusaysaa carab caadadeeda iyo dhaqankeedu waxa uu ahaa weliba carabta ku wada reemagaalka ah ilmuhu marka uu soo dhasho in miyiga loo saaro oo halkaa dabeetana xoogaa uu ku soo karo oo naaska uu ku soo jako dabeetana dumarkaa reemiyigaa mid ka mid a ah ayaa loo dhiibi jiray xoogaana waa lagu siin jiray sababtu maxay ahayd waxay culimada siiradu tilmaamayaan sababta carabi ay u jeclaayeen ilmuhu inuu miyiga ku yarahana qaado xooga bilowga hore waxay ujeeddadu ahayd kow inuu barto allugatu lfusxa luqadda carbeed ee fasiixa ah waayo luqadda rasmiga ahi carab iyo cajamba miyigay taalla luqadda rasmiga ah ee fusxada ah dadku markay magaalada soo galaan luqado kale lahjado kale ku hahadlaan oo si yaroo kale u hadlaan sidaa awgeed baa qofka miyiga ka yimaada ee magaalada ku cusubi suuqaa hadduu yimaado wax badan fahmiba maayo hadda soomaali bay ku hadlayaan dadki waana soomaali marka maadaama oo qofkii dee ilmihii loo baahday inuu ku hana qaado luqadii fasiixa ahayd carabi waxay danayn jireen ilmuhu inuu miyiga afka ku soo barto kadibna uu soo noqdo oo magaaladii lagu soo celiyo waa qodob labaade korriinka miyiga ayaa ka fiican ka magaalada jidh ahaan iyo maskax ahaanba magaaladu saamayn badan bay leedahay xanuunadaa ku badan waxaa ku badan waxyaabahan loo yaqaano qofka in dee jawigii uu ku noolaa xoogaa caqabadii ay kaga timaado ilmihii laakiin miyiga dee hawadii saafiga ahaydna waa taalla halkan dariiqaa ah haddaad imika miyiga bal u fiirso iyo magaalada meel fogba tegi hargabku halkuu ku badanya magaalada sooma way buuxdaaba miyigaana waxaa laga yaabaa mar mar buu xaafadda ku dhacaya soo maaha waayo inaga marka dariiqaa martaba hawada aad jiidaysa iyo naqaska ku gelaya waa maxay dee waa wax yani ama gaadhi socdaa iyo wixii la halmaada soo ma laa shaka magaaladu way ka yani caafimaad ahaan miyigaa ka wanaagsan markaa jidh ahaan ilmihii koriinkiisu xagga miyiga ayuu waxa weeye aad iyo aada ugu sii fiican sidaa awgeed baa carruurtan marka dhakhtarka aad tagto ilmaha la leeyahy nafaqa loo ji loo dhigay dhakhtarka inta badan waa reemagaalka soo ma kaa miyiga ku koray ma badna way jiraan laakiin ma badna waxaa laga yaabaa inaanba adan arkin ilmo waxa weeye leeyahay ama nafaqa daraa ku dhacday ama laakiin magaalada way ku badantay maskax ahaanna ilmaha miyiga ku barbaara iyo ka magaalada ku kora way kala duwan yihiin waa la heli karaa mid magaalada ku koray oo mid remiye ka dee ama miyiga ku barbaaray ka maskax badan lakiin sida qaalibka ah oo ilmuhu marka uu miyigaa sidaa u raad qaado ee uu isku dayo inuu dhaqaaqo ama uu kala yaqaano dabka iyo biyaha markaba xoolaa loo diraayo soo ma ugu yaraan maqashaa loo diraya isagoo yarba oo ad islee talow hadduu magaalada joogi lahaa gaadhiga buu ka baydi lahaa baa xoolo loo diraa maskaxiyan buu u korayaa dee mas-uuliyad buu qaadaya markaba marka maadaama oo masaalixda noocaasi ay ilmaha ugu jirto inuu miyigii ku hana qaado ayaa carabi waxay jeclaayeen ilmuhu marka uu magaalada ugu dhashay in miyiga loo yaro saaro haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu dhashay awowgii oo cabdulmualiba ayaa arrintaa damcay in waxa weeye dee miyiga loo yaro saaro si arrimaha aynu sheegnay waxa weeye rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu u helo xaliimatu sacdiya iyo dumar kale oo iyaguna miyiga ka yimi oo dee dumarka miyiga jooga laftooda waxay dan ku qabeen carruurta ay magaalada ka soo qaadayaan ay nuujinayaan oo dee waxbaa lagu siin jiray marka waxay leedahay iyadoo qisadan ka sheekeynaysa dumar badan baanu kaga nimi miyigii aanu deganayn magaaladii makaanu nimi annagoo doonayna in dee carruurna loo dhiibo aanu jaqsiino si annagana dee xoogaa naloogu siiyo waxay leedahay dumarkii ila socday sanad abaarana dee way ahayd dumarkii ila socday mid waliba waxay heshay inan yaroo naaska ay jaqsiiso oo laakiin rasuulka way ka wada baydheen bay tiri oo marka lagu idhaahdo waa agoon isagoon sooba dhalanin buu aabihii dhintay way ka wada baydhayeen waxay tihi dabeetana anigu cid kaleba waan waayey isaga mooyaane odaygaygii oo ila socday baa wuxuu igu yidhi bay tidhi inuu ilaahay inoo barakeeyaa laga yaabaayo iska qaado kan sidaasaan dabeetana rasuulka soo qaaday bay tihi alayh wasalaam waxay leedahay waxaanu wadanay neef geeloo aan dhiiqaynin mar al inan iyadu ay dhashayna way wadatay oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam ku dhowda ahaan dabeetana markii rasuulka ay kaxaysay calayhi isalaatu wasalaam ee ay qaadatay waxay leedahay intaanaan reerkiiba gaadhin baanu arnay barakooyin iyo waxyaaba la yaab leh oo cajiibo marka hore aanaan haynin hashii aan dhiiqayn oo dhiiqayso caana leh waxay leeay aniga laftaydii oo caanahaygu aanay sii badnayn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala dee i markii ay tegeen inta aynaan markaa gaadhin deegaankoodii aanay gaadhin waxay leedahay markii hore horenu soo soconay dameertii aan watay anugu ee aan saarnaa mabay dhaqaaqaynba anigaaba la isugayay marba markii dambe la sii noqonaya rasuulka aan ankaxaystay calayhi salaatu wasalaamna gaadiidkii aan watay wuxuu noqday mid ka wada dheereeya dadkii kale deetana marba waan sii sugaayo saa dumarku waxay ugu yidhahdaan bay tidhi ma dameer kalaad soo kaxaysatay maanay tii horun ahayn markii ay tegeen deegaankii ay deganayd halkaana waxyaabo kaloo cajiibay ku arkeen oo ay ka mid tahay in xoolihii ay lahaayeen arigoodu uu adhigii dadyawoga kale ka qurux badnaa ka naaxnaaxsanaa ka xoog badnaa ka caana badnaa hadda isku meel bay degan yihin xooluhuna isku meelun bay u foofaan waxay leedahay markaa dadka kale waxay odhan jireen arigan xaliimatu sacdiya ay leedahay halka lasoo daajiyo dee inoo geeya xoolaha xaggee geysaanee kale idinku markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha cajiib kale ayay kala kulantay oo sidii ay filanaysay marka hore iyo baqashadii ay qabtay cagsigeeda oo ah barake iyo wanaag iyo barwaaqo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kala kulmiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiya agteeda ayuu muddo ku sugnaa laba sano markii dabeetana naaskii uu ka guray amaba labadii sane dee naaska ay jaqsiisay kadib ayaa haddana waxay codsatay in loo ogolaado muddo inuu la joogo waayo dee dan ku qabeen sowma ah, waxyaaba ajiiba ah ilaahay ka tusay dee barwaaqo ah sidaa awgeed bay jeclaadeen in waxa weeye uu la sii joogo wuxu uhi wa ardaacatu rasuulka waxaa jaqsiisay bacda ummihi hooyadii dabadeed huwaybat alaslamiya khaadimatu camihi abi aalibin sida raajixaana waxa weeye waxay ahayd mowlaatu camihi abilahabin abulahab bay addoon u ahayd uma dabeetana xaliimatu sacdiyaa jaqsiisay ilaa an balaqa cumruhu ilaa rasuulka da'diisu ay gaadhay arbaca sanawaatin afar sano oo markii afar jiruu noqday ayaa laga soo kaxeeyey mataa wlias'ila mataa wulida sala allahu calayhi wasalam goormoo rasuulku waxa weeye uu dhashay ayna wulida halkuu ku dhashay limaada sumiya caamu wilaadatihi caama alfiil maxaa loogu bixiyey sanadkaa uu dhashay caamulfiil man ardacathu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa bacda ummihi hooyadii dabadeed alkhulaasa cashirkii oo kooban wulida bimakata caama alfiili rasuulku waxa uu ku dhashay maka sanadkii caamulfiil ama maroodiga la magac baxay wa ardacatu waxaa nuujisay huwaybatu alaslamiya uma xaliimatu asacdiya addars raabic cashirka afraad wafaatu ummihi waxadaanatuhu wafaatu ummihi rasuulka hooyadii calayhi salaatu wasalaam geeridii ay geeriyootay wa xadaanatuhu iyo xanaanayntii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam tuwufiyat ummuhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hooyadii waxaa la oofsaday walxaal huwa rasuulku fi saadisati min cumrihi uu ku jiro sannadii lixaad ee da'diisa walxaal baa la oofsaday hiya iyadu raajicatun ay ka soo noqonaysay min almadiinati magaalada madiina waqad dahabat waxay u tagtay ila lmadiinati magaalada madiina liziyaarati qabri abiihi si ay u booqato rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii oo cabdilaahi ah qabrigiisii wa macahaa waxaa la socday oo wehelinayey markaa ay baxday ee madiine ay tagtay jadduhu cabdulmualib rasuulka awowgii oo cabdulmualib ah waqad dufinat waxaa lagu aasay bilabwaa'i meesha abwa la yidhaahdo wa hiya abwina qaryatun waa tuulo bayna makata wاlmadiina udhaxaysa maka iyo madiina faxadanathu waxaa dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta ku qabatay ummu ayman oo ahayd khaadimatu abiihi cabdillaah addoontii u adeegi jirtay aabbihii oo cabdilaahi ah halkan waxa uu kaga warramayaa sheekhu laba qodob rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii oo aaminaa geeridii ku timi iyo ciddii gacanta ku qabatay intaa kadib waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii ay dhimatay isaga oo lix jir ah waxaanay geeridu ku timi iyadoo ka soo noqon rabta magaalada madiina sababta ay u tagtayna waxay ahayd inay booqato qabrigii rasuulka aabihii calayhi salaatu wasalaam waxaana la socday cabdulmualib oo rasuulka awoogii ah waxaa lagu aasay rasuulka hooyadii oo aamino ah meesha abwal loo yaqaano oo udhaaysa oo ah tuulo u dhaxaysa maka iyo madiina marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saynu horeba u tilmaanay aabihiina isagoo aan sooba oo caloosha hooyadii ku jiru dee aabihii dhintay soo ma hooyadiina waxay dhimatay iyadoo da ay isaga aada u yartay oo dee lix jirba uu yahay waxaanaynu soo tilmaannay in dee ilaahay subxaanahu wa tacaala xikam iyo ujeeddooyin ka lahaa in rasuulka isagoo da yartahayba agoonnimo dee adduunyaduba waxay ugu bilatay inuu yahay waxa wey agoonnimo iyadoo da'diisu ay yar tahayna wuu rajoobay marka dhinac marka laga eego dee saynu sheegnay ilmuhu haddii yaraanba uu ku agoomobo ama uu ku rajoobo waxay taasi sababtaa inuu noqdo qof adkaysi leh mas-uuliyadda qaadi kara mustaqbalkiisa ka fekeri kara ayuu waxa weeye noqda inta badan magaalada madiine ayaa ay ka soo laabanaysay markaa ay geeridu ku timi madiine dee xilligaa madiine lama odhan jirine yarib baa la odhan jiray waxaana lagu aasay meel u dhaxaysa maka iyo madiine oo abwa la odhan jiray waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta ku qabatay ummu ayman markaa dee iyadaa haysa weeye macnuhu laakiin mas-uuliyadda guud waxaa saynu arki doonno ku qabtay oo dee qaaday marka horebana mas-uul ka ahaa awowgii oo ah cabdulmualib tuwufiyat ummuhu rasuulka hooyadii waxaa loo oofsaday sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa rasuulku fi saadisati min cumrihi uu ku jiro sanadii lixaadii da-diisa walxaal baa loo oofsaday hiya iyadu raajicatun ay kasoo noqonaysa ama kasoo laaban rabtay min almadiinati magaalada madina waqad dahabat waxay u tagtay ila lmadiinati magaalada madiina liziyaarati qabri abiihi si ay u booqato rasuulka aabihii qabrigiisii wa macahaa waxaa wehelinayay jadduhu rasuulka awowgii oo cabdulmualib waqad dufinat waxaa lagu aasay bilabwaa wahiya qaryatun bayna makata walmadiina faxadanatu waxaa rasuulka xanaanayntiisa qaaday oo gacanta ku qabatay ummu aymana oo ahayd khaadimatu abiihi cabdillah as'ila mataa tuwufiyat ummuhu rasuulku hooyadii goormay dhimatoo la oofsaday limaada dahabat ila lmadiina madiine maxay ka doontay ayna dufina halkee lagu aasay man xadanathu yaa xanaanayntiisa qaaday oo rasuulka gacanta ku qabatay bacda wafaati ummihi alkhulaasa tuwufiyat ummuhu calayhi salaatu wasalaam rasuulku hooyadii waxaa loo oofsaday wa cumruhu sittu sanawaatin iyadoo da ay lix jir tahay wa dufinat waxaa lagu aasay bilabwaa faxadanathu ummu aymana khaadimatu abiihi addarsu alkhaamisu cashirka shanaad wuxuu ku saabsanya ama uu ka warramaya tarbiyatuhu wa wafaatu jaddihi waa barbaarintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa wafaatu jaddihi iyo geeridii ku timi awowgii cabdulmualib qaama waxa uu istaagay oo u kacay bitarbiyatihi rasuulka barbaarintiisa calayhi salaatu wasalaam bacda wafaati ummihi hooyadii dhimashadeeda kadib waxaa rasuulka barbaarintiisa u kacay jadduhu awowgii cabdulmualibi ee cabdulmualib lo odhan jiray wa kaana waxa uu ahaa cabdulmualib yuxibuhu mid rasuulka jecel calayhi salaatu wasalaam akara min xubbihi liwlaadihi in ka badan jacaylka uu jecel yahay caruurtiisa markii rasuulka hooyadii ay dhimatay calayhi salaatu wasalaam waxaa si toosa gacanta ugu qabtay awowgii oo cabdulmualiba cabdulmualibna aad buu u jeclaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ka badan inta carruurtiisa uu jecli wa kaana waxa uu ahaa cabdulmualib mid rasuulka jecel akara in ka badan min xubihi liwlaadi jacaylka uu jecel yahay caruurtiisa waxaana la tilmaamaa in dee aanu cidnaba u ogolaan jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantu ku hayn jiray cidna kamu kagamuu tegi jirin xataa hadduu meelu baxayo uu sii kaxaysan jiray yani sida uu u danaynayo walamaa balaga cumruhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka da markii ay gaadhay amaaniya sanawaatin siddeed sano markii siddeed jir uu gaadhay maata waxaa dhintay oo geeriyooday jadduhu awowgii oo cabdulmualiba bacda an kafalahu kadib markii uu gacanta ku hayay sanatayni laba sano laba sano markii uu gacanta ku hayay ayaa cabdulmualibna geeridaa u timi wa bacda wafaatihi wa bacda wafaati jaddihi rasuulka awowgii oo cabdulmualiba dhimashadiisii kadib kafalahu waxaa kafaalo qaaday rasuulka camuhu adeerkii oo ahaa abu aalibin abu aalib wa kaana wuxuu abu aalib faqiira nin faqiir oo miskiin oo aan waxba haysan buu ahaa fawasaca allaahu risqahu ilaahay baa arsaaqda u ballaadhiyey oo sidii hore iyo xaaladdii hore si ka duwan baa waxa weeye ay xaaladiisu noqotay nolol ahaan wa kaana waxa uu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii muddati kafaalati camihi muddadii uu ku jiray gacanta adeerkii qaanican mid ku qanacsan bimaa qasamahu allaahu wixii alla uu u qaybiyey qayb ahaan ugu soo hagaaga wayasara lahu ee alla uu u fudaydiyo wixii ilaahay uu u fudaydiyo ee qayb ku soo hagaage ee hadday cunto tahay iyo hadday wax kale tahayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ku qanacsanaa markii rasuulka da ay gaadhay siddeed sano adeerkiisii aadka u jeclaaye gacanta ku hayay baa geeriyooday laba sano markii uu gacanta ku hayay dee isagu waxa weeye mas-uulka ka ahaa haddaba e, awowgi markii uu waxa weeye e, dhintay oo dee gacanta ku hayay saynu tilmaanay intaanuu geeriyoon buu dardaarmay abu aalib buu u dardaarmay oo wuxu uhi inankaa muxamed adigan kugu ogi waxaan u la isweydiin karaa sababta abu aalib uu ugu xushay maxay tahay ile rasuulka adeeradii way badnaayeene waxay leeyihin culimmadu abu aalib waxay isku hooye iyo dee isku hooye ahaayeen xagga aabbaha dee waabaan garanaynaaye rasuulka aabbihii oo cabdilaahi ah isku bah bay ahaayeen halka adeerada kali ay ahaayeen kuwa bah kale ah marka maadaama oo abu aalib iyo rasuulka aabbihii oo cabdilaahi ahi ay isku bah ahaayeen dee cidda uu u arkaayey cabdulmualib in rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxariis dheeraada ay u hayso dee waa abu aalib oo aabihii la dhashay sidaa awgeed buu ugu dardaarmay oo uu sheegay inuu gacanta ku qabto u hayo waaya haddaba abu aalib waa ka faa'iidey rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacan ku qabashadiisa ee gacan hayntiisa wa kaana faqiiran fawasaca allahu risqah waxa uu ahaa nin aan wax badan haynin hayntiisuna iska yar tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala arsaaqda u oo o waasiciyey markii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta ku qabtay haddaba intaa rasuulku uu la noolaa adeerkii oo abu aaliba xaaladiisu siday ahayd wa kaana sala allahu calayhi wasalama fii muddati kafaalati cammihi muddadii uu adeerkii gacanta ku hayey rasuulku waxa uu ahaa qaanican mid ku qanacsan oo ogol bima qasama allahu bima qasamahu allahu wixii alla qayb ahaanuu ugu soo hagaajiyey ee alla u qadaray waa iskaga qanacsanaa oo wayasarahu lahu ilaahay uu fudaydiyo macnuhu waxa weye carruurta waxaa lagu yaqaanaa ilmuhu ama gurigooda ha joogo ama guri kaleba ha ku koro caruurta marka wax loo qaybinaya wax la siinayo maay maxaa ku dhacay inta badan maxay sameeyaan way is eegaan soo ma hadda hadday in yars dheeraadaan isma ogolaadaan soo ma a waxaa laga ya hadii laba shay oo isku mida ah la siiyo inuu yare ugu qoonansado bal hadda inuu ka in badan yihin kale ama in tiisu ka yaro duwan tahay iyo in kale xoogaa yaro qanaaca la-aan baa dee jirta ama wuxuu islay uu kaa badsanaya waa ka gurigooda jooga ilma guri kale ku korayna oo ku barbaarayna dee waynu garan karnaa dareenkaa ka badan buu dareemi karaa waa inuu isleeya malaha adiga waa lagu gacanbidyaxaynaya haddii wax la qaybinaya iyo haddii wax la bixinayaba carruurtaa gurigoodii aad kula nooshahay ile adigu guriga kama tirsanayn kama tirsanide yani caalashaan dee waalidkii ku dhalay maaha waalidkani biloo xoogaa gacan ay jirtaa taa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam lagama dareemin wixii ku soo hagaaga ee ilaahay ka siiyo guriga ayuu ahaa mid ku qanacsan oo dee mu ahayn uun ilmo iska caadiya oo dee sidan aynu naqaano oo kalea ilaahay baa u diyaarinayay nebinimo iyo inuu risaalo culus qaado fariin culus ummadda gaadhsiiyo sidaa awgeed ba uu ka dabeecad duwanaa oo uu ka akhlaaq duwanaa oo uu ka dhaqan duwanaa da'yartii isaga la midka ahayd wax kastoo ilmo yar laga filan karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee yacni wax kastoo laga filan karo aan fiicnayn rasuulku waa ka dhowrsanaa alayhi salaatu wasalaam isagoo dadiisuba yartay ba haddana ilahay ka ilaaliya subxana wa tacaala waaya as'ila man qaama bitarbiyatihi bacda wafaati ummihi yaa u kacay rasuulka barbaarintiisa hooyadii markii ay dhimatay kadib mataa tuwafiya jadduhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowgii goormo ayaa la oofsaday waaya kutubta qaarkood waxay qorayaan qaaiman miya qaanican baa saxa qaanican baa saxa ha waa madbacadda laga yaaba waayo mataa tuwafiya jadduhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowgii goormo ayuu dhintoo loo man kafalahu rasuulka yaa kafaalo qaaday bacda wafaati jaddihi markii awowgii uu dhintay kadib kayfa kaana xaalu xaaluhu muddata kafaalati camihi lahu intii uu rasuulka adeerkii gacanta uu ku hayay ee rasuulku uu ku jiray gacanta adeerkii xaaladiisu siday ahayd waaya alkhulaasa rabbaahu waxaa barbaariyey bacda ummihi hooyadii dabadeed jadduhu awowgii oo cabdulmualib ah wa tuwufiya jadduhu rasuulka awowgiina waxaa loo oofsaday wa cumruhu hamaaniya sanawaatin iyadoo dadiisu ay sideed tahay sideed jir cala shar fakafalahu waxaa kafaalo qaaday camuhu abu aalib waayahay wallaahu aclam